alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam wacan ibni cabaas radi allahu canhuma qaal qaala lana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa tarmu aljamrata xataa tadlica ashams jamrat alcaqaba jamaraadku waa saddex la tuuranayo waa aljamratu alkubraa alwusطaa alsuqra marka alkubraabaa alcaqabana noqonaysa dabeed maalinta ciidda markaa oo maalintii tobnaada ah, iyada keligeed unbaa la tuuranaya kuwa kale la tuuran maayo xilliga nebigu tuurtay caleyh isalaatu wasalaam waa xilliga cadceeddu ay soo baxday laa tarmuha tuuranay aljamrata xataa tadbica ashamsu cadceeddu markay soo baxdo unbaa la tuuranaya ilaa iyo laga gaadhayo habeenka maalinimadoo dhan waa la tuuran karaa gelinka horaa usii wanaagsan ilaa habeenka waa la gaadhsiin karaa intaana waagu dilaacin laakiin waxaa laga soo reebay saynu soo aragnay dadka waaweynee culus oo kale iyo qof xanuunsanaya qof yariyo si aroornimadiiba isagoo aroornimo intaan la gaadhay habeenkii labayo tobanka wixii ka dambeeya ama habeenka nisfigiisa inay dadkaasi kasii tagaan musdalifa dabeetna ay siibo tuurtaan oo xataa dawaafkii ay sameeyaan dadkaa waa laga soo reebo ay u banaantay an caaisha radi allahu canha qaalat arsala nabiyu sala llahu alay sl nabigu waa diray biummi salama ummu salama ayuu diray waa xaaskiisiiye leylat naxr habeenka leylat naxri waa habeenkii musdalifowne waa leylat musdalif ah oo faramat iljamrata jamradii bay sii tuurtay uma madat way tagtay madat ee ila alxarami wa ila albeyt oo fa afaadat awaaf ifaadi ba loo timiye fa afaadat ay awaaf alifaada rawahu abu daawud wa isnaadu cala shadi muslim labada xadiis wuxuu sheekhu iskugu xisiiyey xadiiska hore dacfi waa ku jira laakiin macnaha u tilma waxaweyan inaan la tuuranaynin marka waxaa laga fahmaya inaanay dee xilli kala banaanayn laakiin umu salaabo inuu u ogolaaday oo habeennimoba ay tuuratay qabla alfajr waa habeennimo ilahay waxaa kaloo inu so iyadana inay usii ogolaado inay sii tagaan marka inay labada xariisaan iskhilaafeynina midna wuxuu ka warramaya asalku waa inaan bacda duluuc shamsi la tuurto horta laakiin qofka cudurdaar le qofka weyn qofka xaruusanaya qofka qof weyn wada isaga laftigiisu inuu tuuro culimada qaarkoodna waxay ka qaateen inay banaan tahay xilligaa hore laakiin sunuhu uu yahay xilliga in la tuurto wa an cumar bn mudaris radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man shahida qofka jooga xaadira salaatana salaadayada haadihitana yacni wuxuu ujeedaa bimusdalifa musdalifa salaada lagu tukaday oo foo fawaqafa macanaa nala soo istaagay xataa nadfaca fawaqafa istaaga macnaa annaga nala istaaga mustalifa xataa nadfaca ilaa aanu dhaqaaqayno waqad waqafa oo istaagay bicarafa carafa qabla dalik waqtigaa ka hor leylan habeennimo istaagay aw nahaaran maalinimo hee faqad tama waa dhamaystirmay xaju xajkiisu waa dhamaystirmay waqadaa wuu gutay tafathahu wixii saaraana waa suuliyey oo waa dhamaystirta kaasi rawaahu alkhamsa wasaxabi tirmidi wa ibnu khuseyma xadiiskani wuxuu ka warramaya almabiit bilmusdelifa iyo alwuquufu bicaraf markaa xadiis rasuulka alay slat slam wuxuu yihi alxaju carafa alxaju carafa carafi waa meelaha markaa u muhiimsan carafo xilliga la istaagay waynu garanaa waa maalinimada bacda zawaal laakiin qofka isagu aan soo gaadhin maalinimadaas ee habeennimo carafa soo gaadha oo intuu wax ka soo istaago salaadii subax salaada yadan markuu rasulku leh ala slat sla waa salaati subxi waa salaaddii subaxee uu ku tukanayay mustalifa intaanu jamaraad xaggooda u dhaqaaqi salaadanna soo gaadha oo salaadii subax kusoo gaadha musdelifana haddana carafo soo istaagay maalinimo amba habeennimo maalinimada waa garto oo dee ugu wanaagsanaa laakiin qofka habeennimo un ka soo gaadha xataa waqti habeennimo carafo soo gaadha musdelifana soo gaadha salaadaa subax ka amba salaada subaxun kusoo gaadha kaasi xajkiisu wuu dhammaystirmay maaha macneedu dee intaasuba ku dhamaystirmayaaye laakiin haddii wixii uu ka dambeeyey ee looga baahnaa dawaafilifaadiya intaana la yimaado uu dhamaystiran oo maalinimada carafe ay dhaaftay haddii maalinimadi aanu soo istaagin habeenu istaagay iyo dawaafyadii kale ee dawaafil quduum iyo habeenkii loo hoyday mina ee sagaalaad iyo maalinimadii mina la joogay sideedaad iyo waxaasoo dham waa sunne xajkiisii waxba yeeli maayaan haba ka ajar badnaado ha ka dhamaystirnaado qofka isagu intaasu wada gaadhaya laakiin arkaantii uu leeyahay mabiitu musdalifana rukni hayn ba marka halka laga qaadanaya laakiin ay waajib tahay amaba sunaba culimada qaarsi ay ka qaateen marka almabiit musdalifa iyadoo culimada in badanoo kamid laga soo warinaya inaama rukni lakiin waxaa loo badan inay tahay waajib oo sida carafaanay ahayn rukni tahay laakiin musdalifa mabiidkeedu hoyeeshada loo hoyanaya ay tahay rukni ay tahay waajib oo qofka haddii uu ka tago aan lagu leeyahay un markaa dhiig lagu leeyahy ama fidyo waqada tafathahu halkan lafdiga tafath waa alwasak say culimadu ihahdeen marka qofkii wasakdaas waxaa looga jeeda imika markaa isaalat shacr ilan qofkii mar waxaa leeyahy cidiya ha iska gurin timaha ha iska xirin madaxaaga ha qarinin waxyaalo badan baa lagu odhanaya qofki marna waa u xalaaloobe wixii baa u xalaaloobo markaa maalintaa koobaad markuu tuurto jamradaa u tuurto ee uu dabxigaa sameeyo qofkaasi waa qof awsaaqdiisii iska suulinaya wuu xiiranayaa dharkii buu iska bedelayaa sidan kalu samaynayaa dee wixii o dhan ba xalaalooyahay taasaa markaa meeshii ka soo baxayso waqada tafathahu awsaaqdiisiina waa suuliye weyn markaa macnaheedu oo intaha xajuhu intaha watakhalasa minhu biisaalati sidaasaa markaa qofkaasi ku dhamaystirayu macnuhu weyaan macnaha guud waxa weyaan mar haddii qofkii uu soo gaadhay carafa musdelifana uu soo gaadhay carafa habeennimoba soo gaadhe qofkaasi oo dabeetana markaa dee dabeetana xiirashadii iyo kuwaana la yimaado qofkaasi oo qof xajkii soo gaadhay buu ka dhigan yahay bay noqonaysa an cumr bn mudrs radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu man shahida qofka xaadira salaatana salaada yada haadihi tana yani wuxuu ujeedaa bilmusdelifa qofka ku xaadira waana salaadii subaxe oo fawaqafa macanaa nala istaaga musdalifo xataa nadfac afaada iyo dafca labadaas waa isla macno markaa waynu ognahay dafcigu waa riixitaan afaadana afaada almaa biyihii buu ama faada almaa biyihii baa butaacay markaa dadku markay meelsa ugu urursan yihiin ilan musdalifa mar keliya saa loo wada taaganya carafa la taaganya hal mar baa laga soo wada soo ma dadki way soo butaacayaan hal mar bay dee dadku soo dhaqaaqayaan afaadabaa dabeeta la odhanaya afaadu dafacuna waa la odhanaya saas oo kale macnayaasha saas weya oo fawaqafa macana xataa nadfaca ilaa aanu nadhab min musdalifa ilaa musdalifa aanu ka waqad waqafa isagoo soo istaagay bicarafa qabla dalika leylan aw nahaaran marka qodobka muhiimka waa kaas xadiis kusii jiraa habeennimo amba maalinimo maalinimo de macruufeed carafo in la istaagayay lakiin haddaynu maalnimadiiso gana habeenimo uu soo gaadho faqad tama xajhu qofka xajkiisu waa dhamaystiray waqadaa waa suuliyey qofkaasi tafatahu awsaakdiisii iyo wixii saarnaana qofkaasi saasuu ku dhamaystirayoo uu iska suulinaya markaa macnaheedu weyaan ha iska suuliyo saasay ugu dhamaystiranta xajkaasi ugu dhamaystireen markaa carafa haddii qofka laba haddii daqaa'iq laga helo joogitaan yaroo keliya hadduu sameeyo walow ilaahaydan ka mirir amba wax ka yarba ha joogee oo waktigii laakiin habeennimada amba maalinimada qofkaasi waa qof carafo soo gaadhay buu noqonayaa carafo laakiin waxa sun waxaa loo baahaya ilaa habeennimada in la joogo lakin hadda qofku maalinimada kasoo dhaqaaqo culimo badan baa le waajib ka tegay lakiin ruknigii da wuu la yimid an cumar radi allahu canhu qala wuxu uhi in lmushrikiina mushrikiintu qaar aan ka dhaqaaqin musdalifa laa yufiiduuna min musdalifa ay laa yadfacuun xataa tadbica shamsu ilaa cadceeddu ay soo baxayso wayaquuluuna waxay odhan jireen ashriq iftiin habiru ya habiru habiro waa buur bay la wa ana nabiya sala allah ala sl nebiguna khaalafahum waa khilaafay haddaba arrinkooda waa ku khilaafay uma afaada uu dhaqaaqay qabla an tadbica shamsu intaani cadceedu aanay soo bixin rawahu albuhaariy markii rasuulka alay slat slam salaadii subax uu tukaday ee mashcari xaraamka ayuubu ducaystay wa asfara jiddan sidayn xadiiska hore kusoo marray aada u caddaaday lakin cadceed aanay soo bixin ayuu ka dhaqaaqay mustelifa laakiin jaahiliintii qoladii hore ee mushrikiintii hore waxay samayn jireen xajka way la iman jireen meelahan oo dhane iyagu inkastoo aanay carafo gaari jirin qolada qurayshtu lakiin qoladii kale carabtii kale way gaari jireen waxay sugi jireen musdelifa habeennimada markay uhoydaan ilaa cadceeddu ay soo baxdo habiirna waa buur weyno ku taalla musdelifa oo dhinaca waqooyi kaga beegan xagga waqooyi jihadeeda waqooyi ku taalla iftiinku markaa cadceeddu markay soo baxda dee buurtii baa iftiimaysa markaa cadceedda haba qarsoonaata markaas markaa ilaa cadceeddu ay soo baxdo buurtaasi ay iftiinto cadceedda iftiinkeedu qabato iyagu kamay soo dhaqaaqi jirin goobta ayada ah laakiin rasuulka alay slat slam ku khilaafay oo muxuu sameeyey qabla an tadluca ashamsu waana maqsuud loo baahan yahay mararka qaarkood meelo badan mushrikiinta waxyaala khayr xataa samayn jireen in qaabkay u samayn jireen laga bedelo oo rasuulka alay ka bedelay si aan la iskugu ekanin waxaa laga qaadanaya mushrikiintu inay ilaahay rumaysnaayeen waa laga qaadanaya wa kaanuu yucadimuuna albeyt inay guriga ilaahay weyneyn jireen laakin de waxaasoo dhami de nabi ibrahim ka dhexle waxaaso dhami hadana may keenin inay muslimiin noqdaanoo de shirki bay la yimaadeen oo asnaam bay dhex dhigeen guriga dhexdiis beytka ilaahay ayay asnaam dhigeen in markaa laga dhaqaaqayo musdalifa qabla duluuci shams ayaa laga qaadanaya an cumar radi allahu canhu qal wuxu uhi in almushrikiin mushrikiintu kaanuu waxay ahaayeen laa yufiiduuna qaar ka dhaqaaqin musdelifa xataa tadluca shamsu ilaa cadceeddu ay soo baxayso wayaquuluuna waxay odhan jireen ashriq iftiin habiiru yaa habiiru habiirow wa ana nabiya waa buurtii bay la hadlayaani wa ana nabiya sala allahu alay sl nebigu khaalafahu waa khilaafay uma afaada uu dhaqaaqay musdelifu ka dhaqaaqay qabla an tadluca shamsi intaana cadceeddu soo bixin rawahu albuhaari wacan ibni cabaasin wa usama bni zayd radi allahu canhum qaala waxay idhahdeen lam yazal inabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu kama suulin yulabii inuu talbiyadaysto xataa ramaynu ilaa uu tuuray jamrat alcaqaba rawahu albuhaariyu xadiiskana wuxuu caddaynayaa mataa yaqdacu alxaaju talbiya goorbuu qofkii xaajigahaa talbiyada goynaya markuu saa xajka waxay dhh maalintii sideedaad buu talbiyada bilaabay wuxuu goynayaa maalinta tobnaad marka uu tuurto aljamra dhagaxa koobaad saa ugu tuurto saynu shalayba sheegayna xadiiskana uu sii lam yazl nabiyu sal la sl nabigu kama suulin inuu waday uu aad waday baa laga qaadanayaa yulabi inuu talbiyaday soo dha labayk allahuma labayk xataa rama ilaa tuuray jamrat alcaqaba an cabdillahi bn mascuud radi allahu canhu anahu jacala wuxuu yeelay albeyta cabdillahi bn mascuud wuxuu yeelay albeyta kacbada wuxuu ka yeelay can yasaarihi bidixdiisa wa minan minana can yamiinihi midigtiisa wa ramaa wuu tuuray aljamrata jamrat caqaba ayuu tuuray bisabci xasayaatin toddoba quruuruxbuu ku tuuray wa qaala wuxuu ihi haadaakani halkan aan ka tuurtay maqaamu ladii kii meeshiisii weeyaan unzilat calayhi lagu soo dejiyey suurat baqara suurat baqar kii lagu soo dejiyey meeshiiu ka tuurtay weeyaan man huwa aladii unzila calayhi suurat baqara fadal yaa saaxib nadaar ah anta nabiy sala allahu alayh wasalam waay markaa suuradda baqara xajkana iyadaa si gaara ah uga warranta aayaadka qaarkoodna dee waliyaqduu tafathahum waliyuufuu nuduurahum tafathki inaga de ku arkayna waa suurat alxaj oo kale iyo iyadana lakiin suurat baqara si gaara ah dee ufaahfaaysa iyo de axkaam fara badan oo kale suuraddaasi koobsatay aad u fara badan oo suuradaha markaa culimadu ihahdaan suuradda suurat lbaqara iyo suurat nisa iyo suurat